bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin innawowiy raximahu llahu tacaala waxaan ku dhex jirnay baabuulwasiyati binnisaa haweenka oo layskula dardaarmo in kheyr iyo wanaag lagula dhaqmay ixsaan wacan camr bni alaxwas aljushamiyi radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu aleyh ali wasalama nebiga ayuu maqlay fii xajati alwadaaci xajkii ugu dambeeyey nebiga uu xajiyey sagootinta xajkeeda la hiri lagu tilmaamay xajatulwadaacuna uu yahay yacnii xajkii nebiga halkii xaj ee uu xajiyey uguna dambeeyey xajatulwadaaca dhexdeeda waxaan maqlay buu yidhi yaquulu nebiga oo dhahaya sala allahu aleyh ali wasalam bacda an xamida allaha markuu alla ammaanay kadib markuu alla mahadiyey wa atnaa caleyhi uu ammaanay oo faalleeyey wadakara oo dadka uu waaniyey wadakara oo dadka ilaahay xusuusiyey wawacada oo wacdiyey huma qaala markaabuu wuxuu yidhi alaa marka khudba aad iyo aad u qiimo badanay ahayd oo wax badan axkaam badan iyo yacnii masaa'il badan nebiga uu ku soo koobay sala allahu aleyh ali wasalam ayb marka waxa uu yidhi huma qaala alaa wastawsuu biاnnisaa'i khayraa alaa hooy wastawsuu dardaarma binnisaa'i haweenka khayran khayr isu dardaarma oo haddaad rag tihiin haweenka in loo ixsaan falo idinka isu dardaarma shaniga haweenka fa inamaa hunna iyagu cawaanin cindakum fa inamaa hunna haweenku waxay yihiin cawaanin kuwa lasoo qafaalay cindakum idinka agtiina maxaabiis oo kale ayay ku yihiinoo aday kuu xabisantao gurigay kuu joogtaa yani nacam waa maxbuus macnawi ah waanam laysa tamlikuuna ma hananaysaan minhunna iyaga xaggooda shay-an wax kayra daalika aan intaa ahayn ilaa an yaatiina inay la imaadaan mooyaane bifaaxishatin xumi mubayinatin cad ma ahane fa in facalna hadday xumaan cad la yimaadaan waa nushuusanimadaa laga wadaa hadday haweentu madaxtaag ay keento oo ninkeedii ayna waxba ka maqlaynin hadday sidaa yeesho fahjuruuhunna waxaad kaga haajirtaan ood kaga tagtaan fil madaajici jiifka guriga ka baxa ma ahan marka macnaheeda nacam ayb jiifkii kaga taga oo ka jeesta oo jiifkii uga jeesta ayb wadribuuhunna garaaca darban garaacis kheyra mubarixin aan bararinaynin garaacis jirkeeda aan calaamadna u yeelaynin bararineynina garaacood oo tusaysaan keliya in markaa iyadii ay heerkeedii uu xun yahayo heer gacanba loo qaadaba inay gaartay ujeedku marka in dilka asaga in wax lagu xalliyo ma aha yani garaacista nacam maxaa yele de iyada wax lagu xallin lahaa in xoog loo tumaa lama amrin laakiin nacam garaacis iyada aan korka ka bararinaynin oo aan calaamad u yeelayn maxay noqonaya marka mara lagu dhuftay iyo caday lagu dhuftay wax lamida un weeyaan moogtaha ee iyadii niyadeediya marka waxaa la rabaa inay yani istiraahdo war heerkan baad gaartay inay isdhahday wax ku qaadata markaa waayahay fa in atacnakum hadday idin adeecaan falaa tabguu calayhina sabiilan ha dalbinina oo ha raadinina iyaga korkooda jid aad ku garaacdaanoo dambe ha raadsanina jid kalood ku garaacdaan ha raadsanina sidaa buu yidhi nabiga sala allahu aleyh ali wasalam marka aayaddaana marka waxaana ka horeeya dabcan wacdi baa ka horeysay aayaddu tilmaantay nacam fallaati takhaafuuna nushuusahunna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila sidaas aayaddu ay ahayd darbigan iyo marka waxaa weeyaan sharcigu marka uu fiirina waxaa in la fahmo u baahan meeshaan markii dhibaata ay taallo laba dhibaato sharcigu wuxuu qaadanayaa midda fudud ayuu qaadanayaa waxyaabo badan oo noocaasoo oo kalena jiro oo sharcigu uu sidaas ictibaar u yeelay oo fiiriyey hadda haweentan yacni in madaxtaag ay iskaga dhaqanto oo reerkaas yacni layidhaha madaxtaaggeeda ha lagu safro de waxaa ka dhalanaysa in reerku burburo soo ma garan darbigaanna yacni haweenta caday ama mara wax lagu dhuftaano oo ay wax ku fahamto iyadoo laftirkeedana ama jiifka looga tago iyo waxay keenaysaa marka iyaduna waa dhib kale iyada dhibay ku tahay haweenta dhibay u tahay laakiin dhibkan baa ka fudud haweenta inay marka la furo nin la-aan ay noqoto caruurtii meesha ku dayacmaan ay ku baaba'maan ay ku baaba'aan reerkaas inuunan dhaqmin reer dhaqmaad ka tegin uusan noqonin ee uu u dhexeeyo maalin walba layska laalaada marka soo ma garan marka labada dhibaato marka sharcigu myani xikmadduna waxay keenaysaa mararka qaar qasab waxaa kugu ah inaad dhib qaadato dhibka aa qaadanaysa marka mid fudud inuu ahaadaa fiican nacam laakiin maxaa mabaadi'da kale iyo adyaanta dadkan kaleo dhaqamada kale haysto islaamka waxay ku dhaleeceeyaan wadribuuhunadaas laakiin iyaga maxay la imaanayeen marka haweenta madaxtaagha iskaga dhaqantay leeyihiin heer madaxtaagii marka ay gaarto xataa inay nin guriga iska keensato haday doonto hadday doonto ay ninkay doonto iska aadi karto iyadoo ninkan ou qabo hadhow markaasu maanta dhan wuxuu ka caytamaa marka wuxuu kuleeyahay islaamku wuxuu qabaa naagaha in la garaaco waxaas naagihii xuquuqdooday ku tumanayaan iyagiina nasli dhan iyo abtir dhan iyo yacni reer dhan bay ku tumanayeen sharaftiisa oo haweentii nin kale inay u tagtay ayay telefisyonaadkay ka qiranayaan nacam oo naagtii waxay leedahay nin kale aan aan la kulmay yay marka dadka dadka horteeda ka sheega ka qiranay yaa fasaad badan marka haween in caday lagu dhufto iyo yaa daran marka haween in la yiraahdo eh, in la yiraah haween haska madax taagto mukhaalafo ninkeeda kula joogto heer xataa mukhaalafada u gaarto inay nin kale la tumato nacam yaa fasaad badan caqlan xataa nacam tan kalea fasaad badan laakiin lama shaydaanku shaydaanku waa qurxiyaa waxa uu isagu rabo markaas nacam waxaana dhan oo marka waxaad arkaya qarash iyo lacag iyo ku bixinayo intaas gaaladaada intaasoo lacagay ku bixiyaan in islaamka la dacaayadeyey oo qadaayadkan oo kale lagu dacaayadeyey dacaayaddu ayagay ku dhegi og tahay hadday fakarayaan oo caqli leeyihiin nacam ayb nin isaguna meelaha u haween doonanayo oo aan guurkiina waa u diidayn naag labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad looma ogolay leeyihin nacam isla markaana waa loo ogolaya inuu si kale xaaraana wax ugu tago so marka eesh maxaa maxay ku maxaa marka wixi ay ka cararayeen oo xun soo kuma aynan dhicin marka marka labada mafsado hadba yani labada dhib midka yar unbaa la qaadanaya dhibkaas yar in la qaataana wanaag waay markaasoo kale oo waa cayn lxikma marka wuxuu yidhi fa eh, in adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila alaa hooy ina lakum calaa nisaa'ikum xaqaa haweenkiinna waxaad ku leedihiin korkooda xaq walinisaa'ikum calaykum xaqaa haweenkiinuna xaq bay idinku leeyihiin faxaqukum xaqiina calayhina iyaga korkooda ah allaa yuudi'na inaynan soo gelin nin weeyaan furushakum furushakum firaashyadiinna yacni gogashiinna man takrahuuna qof nacaysaan gogashiinna inaynan keenin cid aad nacaysaan weeyaan xaq a idinka ku leedihiin walaa ya'danna aanay u idmin fii buyuutikum guryihiinna liman takrahuuna dad aad nacaysaan nacam guryihiinnana dad aad dhibsanaysaan inaynan soo gelinin ayb haweenta marka gurigeeda maa la rabo inuu noqdo guri dukhuul iyo khuruuj oo iska uun fasaxa oo iska furan oo maanta dhan qofkii rabo iska soo gelaya iyo wax fiican ma aha nacam ayb oo soomaalida marka waxay kuleeyihin ilmo adeer iyay kuleeyihiin nacam markaasa boqol nooc oo ilmo adeer ah oo qof fiican iyo qof xunba isugu jiraa guriga xaggii xagga usii dhaafdhaafaya nacam hadhow markaasaa laysku xumaanaya hadhow dad marka qaraabo ah ayaa laga yaabaa inay in marka wax xun uga dhacaan haweentan ninkaanina marka uu labadii qof inay isku dilaan baaba dhici karto marka islaamku waxyaabahaasuu diidaya alaa hooy wa xaquhunna haweenka xaqooda calaykum idinka ay idinku leeyihiin korkiinna an tuxsinuu ilayhinna inaa u ixsaan fashaan fii kiswatihinna wa dacaamihinna maradooda iyo cuntadooda biilkooda iyo aradbaxooda inaad ugu yacni aada u wanaajisaan taasay idinku leeyihiin intaa keliya dabcan maahane cuntadii iyo dharkoodii iyo yacnii la dhaqankoodii la dhaqankoodii inuu jira nacam oo qofka yacni ma haweenta biil waa siiyaa inuu yidhaahdo keliya oo toban sanana ka maqnaada nacam iyo wax kasii badan soo ma garan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun qowluhu sala allahu aleyh waali wasalam cawaanin ay asiiraatun kuwa la qafaalay jamcu caaniyatin weyaan bilcayni almuhmalati wahiya alasiiratu midda la qafaalo walcaaniina alasiir waa mudakar shabaha rasuulullahi sal ly slam nebigu wuxuu ku shabahay almar'ata haweenta fii dukhuulihaa soo gelitaanka taxta xukmi zawji ninkeeda xukunkiisa ay soo ninka xukunkiisa ay soo hoosgelayso bil asiiri buu ku shabahay maxbuus waadarbu lmubarixu waadarbu lmubarixu huwa shaaqu shadiidu midka daran weeyaan oo aad u daran midka dhibaayo oo daran waa wa qowluhu sala allahu aleyh ali wasalam falaa tabquu calayhina sabiilan ay laa tadlubuu ha dalbinina dariiqan jid taxtajuuna bihi aad u xujaysanaysaan calayhina iyaga korkooda wa tu'duunahunna bihi aa ku dhibaysaan marka wallahu aclam wacan mucaawi marka xadiidkan waxaa lagu caddeeyey labada ninka iyo naagta xuquuqda ay isku leeyihiin iyo gaar ahaan nimanka sida mas-uuliyadda weyn loo saaray wacan mucaawiyata wa can mucaawiyata bni xaydah radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa xaqu zawjati axadinaa midkeen xaaskiisa xaqeeda waa maxa caleyhi isaga ay ku leedahay qaala an tudcimahaa inaa quudiso idaa dacimta markaad adiga wax quudato wa taksuwaha aad marshiso ood arad bixiso idagtasayta haddaa adiga arad baxdo walaa tadrib ilwajha wejigana ha ka garaacin wejigeeda waxba ha ku walaa tuqabix ha yacni qabaxak illaah ha dhihin ilaahay ha ku fool xumeeya ha dhihin nacam marka walaa tuqabbix culammada marka waxay leeyihiin waxaa soo gelaya wax walboo niyad jab ku noqon kara nacam wax walboo niyad jab ku ah ha dhihin walaa tahjur hana kaga haajirin ilaa filbeyti guriga dhexdiisa inaad ku haajiraysa mooyaane marka aada haweenta rabto inaad hijro ka eh, tegis inaad ku eedbiso gurigaas kaga tegin guriga dhexdiisa uun ku samey yani ka tegista oo qolka qol kaleoo kale ka seexan laakiin guriga inaad ka baxdo ad ka maqnaato hayeelin sidaas xadiidun xasanun rawaahu abu daawuud wa qaala macnaa laa tuqabix ay laa taqul qabaxak ilaaha dhihin wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan mu'miniinta kuwa ugu midka ugu iimaan kaamilsan axsanuhum khuluqan kooda ugu dabeecad wanaagsan weeyaan wa khiyaarukum ka idinkugu akhyaarsanna khiyaarukum kan idinkugu khayr badan weyaan idinkugu akhyaarsan linisaa'ihim xaasaskooda rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka muminiinta waxaa ugu iimaan badan dadka ugu dabeecadaka ugu dabeecadda fiican waxaana ugu akhyaarsan midka xaasask kuwa xaasaskooda ugu akhyaarsan oo qofka markuu xaaskiisa wanaag iyo kula dhaqmo iyo khayr iyo khiyaarnimo uu kula dhaqmo kaasaa dadka ugu fiican nacam marka kuwa naagaha dilo oo kale iyo maaha inay akhyaar yihiin kuwaas nacam soo magaran wacan iyaas bni cabdillaahi bni abi dubaab radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi laa tadribuu imaa allah addoommada alla ha garaacinina haweenka ha garaacinina addoommada alla ha garaacinina fa jaa'a cumaru cumar baa marka yimid ilaa rasuulilaahi buu u yimid sala allahu caleyh waali wasalam fa qaala waxa uu yidhi dha'irna annisaa'u haweenkii way dhiiradeen calaa aswaajihinna nimankoodii waa ku dhiiradeen markaad tiri yacni yaan la garaacin haweenka haweenkii way dhiiradeen iyaga laftirkooda nimankii bay ku dhiiradeen ayb farakhasa fii darbihinna waa ku madax taageen markaa nebiga wuxuu ruqseeyey garaacistooda fa adaafa biaali rasuuli rasuuliillaahi sala allahu aleyh waali wasalam fa daafa muu ku qora Eh? fa adaafa biaali rasuulillahi sal ll ly salam nebiga reerihiisa waxaa kusoo warwareekusoo warwareegtay nisaa'un haween kahiirun fara badan yashkuuna aswaajahunna kuwaas oo yashkuuna ka sheeganayaan aswaajahunna nimankooda markii nebiga uu sidaa yidhi oo garaacistooda uu ruqseeyey garaacis aan korka ka bararinaynin ayaa haween badan baaba waxay yimaadeen guryihii rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam kuwaasoo ka sheeganayo ka dacwoonaya nimankooda fa qaala rasuulullah sal ly salam rasuulkii baa marka wuxuu yidhi laqad adaafa biaali beyti muxamedin waxaa kusoo wareegay nisaa'u naago kathiirun fara badan yashkuuna ka sheeganayaan aswaajahunna nimankooda leysa ulaa'ika kuwaadaas ma ahan bikhiyaarikum kuwa idinkugu akhyaarsan ma aha nimanka laga soo dacwooday akhyaar ma ahan yiri naam akhyaartiinna ma aha rawaahu abu daawuda biisnaadin saxiixin abu daawuud baa wariyey isnaad saxiixa buu ku wariyey qowluhu da'irna huwa bidaalin mucjamatin daal la dhibiceeyey maftuuxatin la kor dhigay wahamsatin hamse maksuuratin la hoos dhigay huma raa'in saakinatin ra' reeban dair huma nuunin daa'irna ay ijtara'na way dhiiradeen qowluhu adaaf ay axaad waxaa hareereeyey wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal addunyadu mataacun raaxo waaye wa khayru mataacihaa raaxadeeda ta ugu fiican almar'atu asaalixatu haween wanaagsan waay adduunyada waa raaxo raaxadeedana ta ugu wanaaga badan waxay tahay haween saalixada oo aan madaxtaag aqoonin rawaahu muslim baabu xaqi zawji cala almar'ati ninka ninka xaqiisa calal mar'ati haweenta uu ku leeyahay nacam korkeeda qaala allahu tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i alrijaalu ragga qawaamuuna kuwa u taagnaansho badan weeyaan cala annisaa'i haweenka haweenkay u taagan yihiin oo danahooda iyo mas-uuliyaddooda iyagay saaran tahay bimaa fadala allaahu maxaa nimanka mas-uul looga dhigayna bimaa fadala allaahu dheeraad siinta alla subxaana wa tacaala ou dheeraad siiyey bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale iyo wa bimaa anfaquu iyo waxa ay bixinayaanoo nafaqadii ah nacam nimankii biilka iyagaa laga rabaa nacam marka nafaqada ay bixinayaan iyo fadliga alla dheeraadka alla ou siiyey labadaas ayay marka ay waxay ku hananayaan mas-uuliyadda ah haweenka inay toosiyaan ayaga oo markaa mas-uuliyadda ay dushooda fuulaysaa nacam walidaalika marka hadduu ninku marka meelaha yacnii infa ninku haddii uu haweenta iyada isaga uu biilo oo mas-uuliyaddaas uu ka soo baxo nafaqadii uu isaga siinayo iyo gacantiisa markaa ka sugaysa bacdallaahi waxaa weeyaan inuu reerkaas dhaqnaado iyo madaxtaagu madaxtaaguna waa ku yaraadaa waana dhaq inuu dhaqnaadona reerkaas way u badan tahay na laakiin mushkilada marka waxay tahay haddii haweentu iyada ay xoolo leedahay ama waxaaba laga oo iyada ay wax biilayso hadda mujtamacu saas u batay oo haweenka iyagaa shaqaynayo nimankii fadhi ku diriray ku jiraan iyo qaad waa la biilaa marka ilmihii iyo ninkiiba haweentaa biilayso iyadiyaa lacagaha oo meelaha uga shaahasiinaysa nacam hadhow marka waxuu rabaa in uu uh, salday awood ku yeesho hesee awood ugu yeelana wabimaa anfaquudii baa meesha ku ayaa ku yaraanaysa lagu waayay sooma meelaha kale iyaguna eh, yurubta iyo kale iyana waxaa weeyaan haweenku iyo ninkuba eh, dowladahaas ay lacag ka qaataan marka markay ka qaataan haweenta eh, iyadiibaaba baaba wax haysata dad biilo marka dadkaas baa iska lahaanaya awooddeeda marka nacam ilmahana adiga melihid haweentana adiga melihid marka nacam soo ma kasin faasaalixaatu haweenka wan wanaagsan qaanitaatun weeyaan kuwo adeeco rabbigooda iyo zawjku iyo nimankooda adeecaan xaafidaatun kuwa ilaaliya weeyaan lilgheybi yacnii maqnaanshaha oo yacni kolka uu maqan yahay ninka maqnaanshadiisa ayay xifdinaysaa maxay xifdinay jirkeeda waa xifdina ilmahana waa xifdinaysaa wahaakada nacam iyo xoolihiisana waa u xifdinaysaa bimaa xafida allah xaafidaatun lilgeybi weyaan bimaa xafida allahu ay bixifdi illaahi ilahay xifdigiisay marka ku ilaalinaysaa wa ama alaxaadiidu axaadiidta fa minha waxaa ka mid a ah xadiidu camr bni laxwas asaabiqu ee soo hormaray fi lbaabi qablahu wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama idaa daca arajulu ninka hadduu u yeero imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi oo ugu yeero gogashiisa falam ta'tihi aynan u imaanin fabaata ou barya qadbaana calayha isagoo u caraysan korkeeda lacanat hal malaa'ikatu malaa'igtii baa lacnadayso malaa'igtii baa lacnado xataa tusbixa ilaa ay ka waaberiisato muttafaqun calayhi oo marka xaqa lagu leeyahay ka mid taha marka in ninkeeda haddaan cudurdaar aanay haysanin inay isu makaniso nacam oo aanay isu diidin hadday isu diidana malaa'igtaa lacnadaysa cudurdaar la-aan nacam wa fii riwaayatin lahumaa idaa baatat ilmar'atu haweenta haddii ay bariso haajiratan iyadoo ka hijrootay tu ka hijrootay ay tahay idaa baatat ilmar'atu haweenta haddii ay bariso haajiratan xaal ay tahay mid ka hijroonayso oo tu ka hijrootay firaasha zawjihaa ninkeeda gogashiisa lacanat hal malaa'ikatu baa lacnadeys xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato wa fii riwaayatin qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama waladii intaas keliya maahane xataa allah uu caroonayo xadiidkan baa tilmaamayo waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye maa min rajulin nin ma jiro yadcu imra'atahu xaaskiisa u yeeraayo ilaa firaashihi uga yeerayo firaashkiisa fata'baa calayhi ay diideysa markaa ilaa kaana aladii fi samaa'i ilaa kaana aladii allihii wuxuu ahaanayaa fi samaa'i samada korkeeda ahaaday saaqidan mid u caraysan calayhaa dusheeda xataa yardaa canha ilaa uu ka raalli noqdo isaga ilaa uu ka raalli noqonayo alla ayaa wuxuu ahaanayaa inuu u caraysnaanayo ilaa kaana aladii fi samaa alladii fi samaa huwa allah waa allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeele alle wuxuu ku sifaysan yahay culuwi mutlaq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sarrayn makhluuqoo dhan uu ka sarreeyo oo toddobada samo ee carshiga uu ka sarreeyo yuu ilaahay ku tilmaaman yahay arrintaas iyadana adiladeeda aad iyo aad bay u fara badan tahay maxalkeedana waa caqiidada in looga hadlay munaasab ku tahay culuwiga iyo tilmaanta allana waxaanu ku rumaynaynaa iyo sarraynta ilaahay annaga oonan ku shabahaynin sarrayn makhluuq annaga oon markaa qaab u yeelaynin annaga oon dafiraynin isla markaana aan markaa bedelaynin macaanideeda oo aan dhehaynin wax kale aanan ku fasiraynin wacan abi hurayrata radia allaahu canha aydan ana rasuula allahi sala allahu caleyh ali wasalam qaal laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha an tasuuma inay soonto wa sawjuhaa shaahidun ninkeedana uu joogo ilaa biidnihi isaga idinkiisa mooyaane nacam soonkaanna soonka sunnada ah baa loo jeedaa nacam haweeney uma bannaana soon sunna ah inay soonto ilaa ninkeeda inay u sheegto ay u idmo mooyaane nacam laakiin soonka faradka ama ninkay kaga qaadanaysaa maya kaas isaga allah kuleh xaqa allah ka weyn laakiin tan soonka sunnada waa sunno ninkeeda inay ka dambaysaana waa waajib marka shay sunnaa inay waajib u dayacda ma aha sababta loo leeyahy saas walaa ta'dan nam walaa ta'danu yaanay uma idmayso bimacnaa yaynan u idmin fii beytihi gurigiisan ilaa biidnihi isaga idinkiisa mooyaane cid kale yaanay ugu idmin muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa xadiidkan wariyeen oo soo saareen wa can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh waali wasalama qaal kullukum dhammaantiin raacin mas-uul weeyaan mid kastoo idinka idinka mid a ah. wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun can raciyatihi waxa mas-uulka loogaga dhigayba ayaa laga su-aalayaa walamiiru ninka amiirkaee madaxda ah raacin mas-uul weeyaan warajulu ninku raacin mas-uul weeyaan calaa ahli beytihi reerkiisa oo mas-uul ka yahay walmar'atu haweeneydana raaciyatun weeyaan mas-uuliyad mas-uul weeyaan calaa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisaay mas-uul ka tahay wa waladihi iyo ilmihiisa fa kullukum raacin haddana nebiga waa ku celiyey dhammaantiin mas-uul baa tihiin waxbaa la idiin diray wa kullukum dhammaantiin mid kasto mas-uulun mid la weydiinay wayn can raciyatihi waxa uu mas-uulka ka yahay muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka mas-uuliyaddu inay kala gegedisan tahay oo laakiin cid aan mas-uul ahayn inaynan jirin xataa qofka faqadkaa ah naftiisa oo mas-uulka yahay nacam haddii marka mas-uuliyadda haddaad ilma dhashay ama xaas leedahayna mas-uul baa tahay nacam xaaskii ilmihii baa mas-uul ka tahay qofku marka inuu mas-uuliyad daro meel cidlaa iska soo istaago isagoo mas-uul ah in meel mas-uuliyaddiisii ou dayacaa marka waxaa ka dhalanaysa in aakhire la su-aalo haddii aakhire lagu weydiinayana ood ka soo bixi weysana cadaab baad halis u tahay nacam laa siyama kusii jirto dadka haddana marka ay ehelkoodii iyo caruurtoodii intay keensadaan meel marka diinkoodii looga baadiyeynayo haddana ay mas-uuliyaddiina ka tagaan ayb oyna warba u hayninoo godad intay iska galaan marka halkaa ay ku qayilayaan nacam ayb sidii xoolihii oo kale nacam soo ma garan oo mas-uuliyaddii warba uunan u haynin ilmihii iyo yani caruurtoodii nacam wacan abi caliyin waxaa laga wariyey dalq bni caliyin radia allaahu canhu dalqu bnu caliyin alxanafi weyaan ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi idaa daca arajulu ninku haddii uu u yeero zawjatahu xaaskiisa lixaajatihi oo ugu yeero dantiisa falta'tihi ha u timaado yani dan uu markaa kaleeyahay oo calaaqa zawjiya ah falta'tihi ha u timaado wa in kaanad haba ahaato cala tannuuri tinaarka korkiisaba ha ahaato nacam ayb oo haddiiba uu u yeertaba ha u timaado nacam rawaahu tirmidiyu wannasaa'iyu fi lkubraa wannasaa'iyu nasaai waqaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal low kuntu aamiran low kuntu haddaan ahaan lahaa aamiran inaan mid faraayo axaddan qof an yasjuda liaxadin inuu qof u sujuudo la amartu lmar'ata haweentan amri laha an tasjuda lisawjiha ninkeeda inay u sujuuddo rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix yacnii marka waxaa weyaan sujuud lama ogola laakiin hadday dhici lahayd in la ogolaado haweentan dhehi laha ninkeeda u sujuuddo xaqa uu kuleeyahay dartiisa ayb marka de wax mustaxiil yacni shay aan dhacaynin weeyaano sharcigu uunan ogolaanaynin laakiin waxaa weeyaan marka wixii mustaxiil lagu xiraa waa mustaxiil Oh, wacan ummi salama laakiin waxaa laga qaadanaya un xaqa uu kuleeyahay sida uu u badan yahay wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama ayuma imra'atin haweentii oo maatad dhimato wa sawjuhaa ninkeeduna canhaa raadin ou raalli ka yahay xaggeeda dakhalat iljanna jannaday gashay rawaahu tirmidiyu haweentii dhimato iyadoo ninkeedu ou raalli ka yahay jannadii bay gashay dabcan xaqi allana gudatay waanam salaadaheedii iyo alla kacabsigeedii kalena waajibaadkiina la timid rawaahu tirmidiy qaala xadiidun xasanun xadiidkan eh, isnaadkiisa laba majhuul baa ku jirto ayb imaam adahebina kitaabkiisa talkhiisu alcilal almutanaahiya xadiidka raqamkiisu lix boqol iyo labaatan iyo toddoba uu yahay labadaas majhuul buu ku cileeyey marka xadiidkan dacfi baa ku jira wa can mucaadi bni jabal laakiin xadiid kale u markhaati kacayaba oo saxiixa xadiidkaasuna waxa uu ahaa haween baa nebiga u timid sala allahu aleyh waali wasalam markaas wuxuu ku yiri haadihi adaatu baclin ma waxaad tahay mid nin leh nin ma leedahay markaasay tiri hah kayfa anti fiihi see ku tahay buu yidhi markaa nacam markaasay tiri <coughs> laa <coughs> aaluu minhu shay-an xaqiisa aniga waxba kama dhimo oo u oofiyaa xaqiisii markaasa waxa uu yidhi iska fiiri buu yidhi marka ninkaaga inamaa huwa jannatuki wa naaruki ninkaaga waa jannadaadi iyo naartaadi <coughs> oo haddii xaqi aad ka soo baxdana janna ku gelaysa haddii xaqiisa ka soo bixi weysana naar <coughs> ayb <coughs> wa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal <coughs> mucaad waxaa nabiga uu ka wariyay sal l l slam nabigu inuu yiri laa tu'di imra'atun haweeney ma dhibto zawjaha ninkeeda fi dunyaa adduunka kuma dhibto ilaa qaalad waxay dhahaysaa zawjatuhu xaaskiisii oo min alxuuri alciini xuurilciinta ka mida haweenka jannada waxay leedahay laa tu'diihi ha dhibin ninkani qaatalaki illaah allah ku lacnaday allah kula dagaale fa inamaa huwa isagu cindaka adiga agtaada dakhiilun buu ku yahay marti adiga agtaada marti unbuu ku yahay <coughs> yuushiku waxaa dhow degdegayo an yufaariqaki inuu kusoo faaruqo ilayna annaga uu noo soo faaruqo <coughs> inuu kaasoo tago annaga noo yimaadaaba dhowo oo haddii marka eh, eh, ha dhibin saasay dhahaysaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan nam ayb xadiidka marka waxaa weeyaan ismaaciil ibnu cayaash ayaa ku jira laakiin waxaa weeyaan riwaayadiisan waa riwaayadii shaamiyiintu ka warinaya hadduu shaamiyiinta ka wariyana xadiidkiisu waa maqbuul marka xadiidku waa saxay wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal maa taraktu bacdii fitnatan maa taraktu nebigu wuxuu yidhi kama tegin bacdii aniga gadaashay fitnatan fitno hiya iyaduba adaru kaga dhib badan cala arijaali ragga korkooda min annisaa'i haween kaga dhib badan ma aanan ka tegin muttafaqun calayhi yacnii fidno nin haween kaga dhib badan eh, maba ka tegin yiri nabiga aniga gadaashay nacam gadaashay nin yacni fidnada ninka ugu dhibka badan waxaa weeyaan haween nacam oo dhinacyo badanba waa ku fidnaynayaanoo waxa ay tahay hadda waa eh, diinkiisii way fidnaynayaanoo hadday marka hadda waa fitanka caalamkaba hadda ka socda oo bada agtharkooda ah, waxaa sabab un looga dhigaa marka waxaa weyn haweenkaas nacam marka haweenku eh, ninkii cafiifka ah ee toosnaaybaaba laga yaabaa intay marka fidnadoodu saamayso ee marka zina iyo xumaan oo ku dhacdo marka nacam haddaanu ilaahay ilaalinin subxaanah wa tacaala baabu nafaqati cala alciyaali baabu nafaqati nafaqadii ayuu u baab yani fadligeeda ama xugunkeeda cala alciyaali ciyaalka la nafaqeeyo oo yani wax la yani la biilo biilka marka ciyaalka iyo qofka uu biilayo <clears throat> qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wacala almawluudi wacala almawluudi lahu midka loo dhalay isaga waxaa korkiisa ah risquhunna haweenkaa ilmaha u dhalay inuu biilo wax siiyo wa kiswatuhunna iyo aradbixintooda bilmacruufi si la yaqaano macruufo sharcigu lagu yaqaano wa qaala tacaala alla waxau yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin waa sacnimo mid u saaxiiba yacni xoola haysto min sacatihi waa sacnimadaa ilaahay siiyey xoolaha alla uu siiyo ha ka bixiyo <coughs> waman qudira calayhi risquhu waman axadkii qudira calayhi lagu ciriiriyo korkiisa risquhu risqigiisa falyunfiq ha bixiyo mima aataahu allahu ilaahay waxa uu siiyo wax ka bixiyo laa yukalifu llaahu alla ma kallifin nafsa nafi ilaa maa aatahaa wixii uu siiye unbuu alla ku kallifay nacam ninkii hadda xoolo haystana ehelkiisa ha u waasiciyo waxa ka siiyay ilmihiisa oo yaanu ka bakhiilin ninkii ilaahay risqiga ku ciriiriyana inta ilaahay siiye wax ka bixiyo ayb marka nafaqada lama xadidi karo sharciga ma xadidin beelka luqadana laguma xadidin curfiga waa in loo celiya marka nacam bacdi alfuqahaa baa waxay leeyihiin qofka nafaqada laga rabo koomba caana ah koomba yacni galeey ah waxbay sheegayaan marka sanadkiiba yacnii xilliga qabowga inuu dhar u gado xilliga kale kuleylka dhar noocaas waxaasoo dhan de qofka caqligiisa iyo dadka uu la nool yahay iyo jawiga uu ku nool yahay ayuu ku fahmi karaa nacam sharcigana ma dhihin koomba badara bixi iyo koomba caanaa lagaa rabaa iyo sharciga ma dhihine wax biil unbaa layiri nacam de biilna waa yaqaanaa dadka meesha uu ku nool yahay dadka dhexdhexaadka ah een israafka badnayn waxa ay biishaan bou ciddiisa ku biilayaa hadduu wax haysto hadduu faqiir yahana dadka fuqaradoo kale ayaa miisaan u ah nacam soo ma kasin <clears throat> wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal laakiin hadduu intuu faqiir yahay faqiirtinimadiisan uusan ogeyn wareer waa oo xoolaha yarkaa uu soo helo baalkan cagaaran oo siisanayo nacam ayb mushkilo fara badanaa ka taagan nacam dadkii yacni baalkan haduunan darooga ahayn wax daroogaa maba jiraanba nacam inuu darooga yahana waxaa ku tusaa u fiirsa adiga dadka daroogada aan la warka ka taagnayn dadka isticmaalo xaaladda ay ku sugan yihiin feeri baalkan dadka isticmaalo qaadkaana feeri inay isku mid yihiin baad arkaysaa nacam ayb oo reerkama warqabo wax ma siiyo xoolaha uu soo helaba qaadkaas u dhigtaa nacam uu ku cuna ilmihii marka tacliin iyo cunto waa iska baaba'san yihiin waxaa laga yaabaa <clears throat> xaaskii inay deris baryaysa nacam xaaskii inay deriskeeda ay baryayso waxsiiya ay dhehaysa nacam oo derisku ay wax siinayan cuntada looga keenayo isagiina oo xoolihiisa meeshaas qaad ku cunayo nacam kuwaas marka haweenka in laga fasakhay ku fiican yihiin nacam ayb haddaynan biilanayn in laga fasakhay ku fiican yihiin nacam <clears throat> <clears throat> oo qaadi marka uu sidaa yeelo wa qaala tacaala wamaa anfaqtum wamaa ayu ladii kii anfaqtum aad nafaqaysaan oo min shayin shaya fahuwa fa huwa yukhlifuhu <clears throat> ilaahay subxaanah wa tacaala marka wuu idiin wuu idiin harayaa xag allo uu ku harayaa wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaal oo alla subxaana wa tacala waa idiin reebaya gadaal buu idin dhigaya wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama diinaarun diinaar anfaqtahu aad ku bixisay fii sabiililah ilaahi jidkiisa iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu aad ku bixisay fii raqabatin luqun xoraynteed iyo wa diinaarun diinaar tasadaqta bihi aa ku sadaqaysata calaa miskiinin miskiin korkiisa iyo wadiinaarun dinaar anfaqtahu aad ku bixisa calaa ahlika ehelkaaga acdamuhaa ajran ka ugu ajar weyn alladii kii weeyaan anfaqtahu aad ku bixisa calaa ahlika ehelkaaga rawaahu muslim diinaar aad miskiin siiso iyo diinaar aad jihaad ku bixisay diinaar aad aad yacnii luqun addoon aad ku xoraysay iyo midaad ehelkaaga siisay ood ku biishay waxaa ugu weyn xagga ajarka kan aad ehelkaaga ku biisho maxaa yeelay waxaa weeyaan kafaa bilmari ithman an yudayica man yacuul sida noo imaan doonta qof dembi waxaa ugu filan dadka uu biilayo inuu meel cidlaa kaga dhaqaaqo uga taga nacam soo makasin kasin nacam haddi waa kan fiir daacaadkii qaarkood diinaar jihaad lagu bixiyaa laga fadli badan yahay lagu leeyahy oo waxaa ka fadli badan marka aad ilmaha iyo xaaskaaga aad ku nafaqayso ku bixiso diinaar qaad lagu bixiyay marka xaalkiisa ka warran isaga nacam waa laysku gubaa marka nacam soo ma waa lagugu naaraa un nacam wacan abi cabdillaahi wa yuqaalu abu cabdiraxmaan thawbana thawbaana bni bujdud mowlaa rasuulilahi sal ly salam ah qaala waxa uu yidhi qaala rasuululahi sala allahu aleyh ali wasalam afdalu diinaarin diinaarka ugu fadli badanoo yunfiquhu rajulu qofka uu bixiyo diinaarun weeyaan diinaar yunfiquhu calaa ciyaalihi ilmihiis oo ku nafaqaynayo wa diinaarun yunfiquhu calaa daabatihi diinaar oo daabadiisa xoolihiisa uu ku nafaqaynayo fii sabiililahi ilahay jidkiisa ugu nafaqaynayo iyo wa diinaarun diinaar yunfiquhu calaa asxaabihi fii sabiili illah asxaabtiisa uu ku bixinayo jihaadka dhexdiisa oo ugu bixinayo rawaahu muslim fii sabiililah haddii la ilaaqo la sii daayo jihaadka unbay ku dhacdaa badan wacan ummi salamata radia allaahu canha qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula allah hal lii ajrun ajar ma leeyahay fii bani abi salima fii bani abi salama abuu salama ninkeedii waaye oo ilmaha u dhashay wuu ka dhintay ilmaha abuu salama inaan aniga waxsi oo aan kuway dhashay waay kuway iyada dhashay oo abuusalama ay u dhashay ilmaha agoonta marka eh, yacni isaga uu dhalay maleeyahay bay tiri marka aan eh, ajar maka helaya aan unfiqa calayhim inaan nafaqeyn siiyo yacni ilmuhu markuu aabbaha ka dhinto waxay ku wareegeysaa kafaaladooda ay waajib ku noqonaysaa ragga isaga dhaxal ahaan ugu soo dhow yay waajib ku noqonaysaa inay ilmahaas ka warqabaan oo ay biilaan hadday yacni maal haystaan ilmaha iyagaa maalkii ugu tijaareynayo ama uga miro dhalinayo wayna ku biilayaan haddaynan haysanin maal oo looga tegay uunan jirinna iyaga ayaa laga rabaa dadkaas inay biilaan hooyada iyadu waajib wax ku ama jiro hooyada waajib kuma aha nacam waxa ay siinaysa ay ku bixinaysa ilmaheeda waa tii aan soo marnayo ajar dheeraaday bayba ka helaysaa nacam oo waxay noqonaysaa qof agoon kafaalo qaadayoo kale ilmaheedayna biilanaysaa agoonna waa ka qof kafaalo qaaday oo kale noqonaysaa marka hadda kuwaada ilmale kuwa aabayaalkood nool yahayba biilaanba haweenkii nacam marar badan haweenku ragga inay waxyaaba badan waa uga fiican yihiin nacam xaqiiqatan marka waxa uu yidhi eh, walastu marka eh, nacam ayb walastu mana ahi bay tiri bitaarikatihim tu ka tegeysa haakadaa wahaakadaa sida ay sidaa uga tegeysa nacam mana ka tegaya kolley bay tiri nacam ayb inamaa hum iyagu baniya ilmahayga waahay tiri nacam waa ilmahaygii sina uga tegi maayaba nacam <clears throat> fa qaala nebiga wuxuu yidhi nacam haa laki ajru maa kii ajarkiisii baad leedahay anfaqti calayhim aad ku nafaqaysay wixii a ku nafaqaysay ajarkeedii baad leedahay mutafaqu calayhi wa can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu fii xadiidihi tawiila xadiidkiisii dheeraa aladii qadamnaahu aanu soo hormarinay fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa fii baabi niyati ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaala lahu wainaka wuxuu ku yidhi wa inaka adiga lan tunfiqa nafaqatan nafaqa ma bixinaysid tabtagii bihaa wajha allaahi yacnii aada ilaahay wejigiisa ku raadinaysood ku dalbayso ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajar siinayaa xataa maa shaygii xataa tajcalu aad yeelayso fii fi imra'atika haweentaada afkeeda nacam wax aad haweentaada afkeeda gelinaysad ku biilaysa xataa ajar baad ka helaysaa nacam haddaa ilaahay dartii u niyeysato mutafaqu calayhi wacan abi mascuudin albadriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh waali wasalam qaal idaa anfaqa arajulu ninka haddii uu bixiyo calaa ahlihi ehelkiisa ou nafaqeeyo nafaqatan nafaqo yaxtasibuha uu ku ajartirsanaayo fa hiya lahu sadaqatun sadaqay u tahay ninku hadduu ehelkiisa beelo isagoo ku ajar tirsanayo sadaqay u tahay muttafaqun calayhi wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama kafaa bilmar'i idman qof dembi waxaa ugu filan an yudayica inuu dayaco man yaquutu qof uu quudinayo nacam axad quudintiisu ay waajib ku tahay inuu dayaco ayaa qofka dembi uguba filanba nacam ayb aday marka ku xabisan tahay ilmahanna waxba ma garanayaano xoog iyo awood ay ku kasbadaan male aday ku xabisan yihin adaad meel uga dhaqaaqdooda waxba siinin de waxaa weyan waa ku dambaabaysaa nacam taasaana dembi kugu filnaanaysaa oo taas marka qofka mas-uuliyadda marka inuu fahamsan yahay aada iyo aaday muhiim u tahay nacam warawaahu warawaahu muslimun xadiidka muslimna waa wariyey fii saxiixii bimacnaahu macnihiisa ayuu ku wariyey qaala waxa waxauu yidhi kafaa bilmari i ithman qof dembi waxaa ugu filan an yaxbisa inuu celiyo caman yamliku quutahu qof uu quudkiisa hananayo inuu ka xabiso wixii uu siinayo cuntadii uu ka xabiso wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh ali wasalama qaal maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu alcibaadu addoommada ay soo waabariisanayaan fiihi maalintaa dhexdeeda ilaa malakaani yanzilaani laba malag baa soo degaan <coughs> fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdi sii munfiqan midka wax bixinayo khalafan wax u bedelo maalka uu bixiyey wax u bedelo yacni barako badan ilaahu sii wayaquulu laakharu ka kale wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow acdi sii mumsikan midka celinayo oo aan wax bixinaynin telefon baaba'si midka xoolaha ceshanayana ilaahu xoolaha ka baabi'i uu celinayo ayb markaasuu wuxuu yidhi ayb calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wa canhu can innabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam isla abi hureyra waaye alyadu lculyaa gacanta sarrayso khayrun waa ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hoosayso gacanta sarrayso ta hooseyso way ka fiican tahay midda sarraysaa fiican tan sarrayso marka waa teena waa midda wax dhiibaysa waa nacam tan hoosaysana waa midda qaadanaysa waa hadda looma jeedo yani macnawi yani waa macnawi ahaan baa loo jeedaa sida qaalibkaaba ee ilaa ninkii wax bixinaya hadduu sidaas yiraahdo kii wax qaadanaya oo saas u qaata marka macnaheeda maa midka wax qaadanaya fadli badan ma aha nacam bacdulmutasawifa suufiyada qaarkood baa waxay dhaheen gacanta qaadanaysaa fadli badanay dheheen sida sancaani uu ku sheegayo sabuulusalaamka nacam qoom marka waxaan u arkaa buu yidhi kuwaas baryada iyo tuugsiga la jeclaysiiyey inay yihiin ayb waa qoom inay dadka un iska tuugsadaan jecelo ma la rabo kaas alyad alculyaa khayru min alyadi asufla wabda' ka bilaaw biman tacuulu marka baryada in laqofka iska dhaafo wabda' ka bilaaw biman tacuulu cidda aad nafaqaynayso wa khayru sadaqati sadaqata ugu fiicanna maa kaana can dahri khinan maa weyaan kaana ahaaday can dahri khinan deeqtoonaansho korkeeda nacam xaggeeda ka ahaaday nacam oo yacnii waxa weeyaan waa wixii qofku uu isagoo yacnii xoola haysto oo wax ku wax ka bixiyo xoolihii wax ka bixiyo isagana naftiisa iyo ehelkiisa oo u reebo wax deeqo waman yastacfif qofkii isdhowraa yucifahu llah <clears throat> oo mas'alada iska dhowraa yucifahu llahu alla dhowree waman yastagni qofkii dadka xoolahooda ka deeqtoomana yugnihi llaahu alla deeqee uu deeqayaa oo qina ayuu qalbiga u gelinayaa rawaahu lbukhaariyu baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayidi baabu linfaaqi bixin ayuu u baab yahay nafaqayn mimaa kii wax laga bixiyo yuxibu qofka uu jecel yahay wax uu jecel yahay qofka inuu wax ka bixiyo wa min aljayidi iyo wax wanaagsan inuu wax ka bixiyo shay wanaagsan inuu bixiye wax yacni liito inuu sadaqada ula qasda ma aha qaala allahu tacaala alla waxau yidhi lan tanaalu lbira <clears throat> khayrkii ma gaaraysaan iyo samafalka xataa tunfiquu ilaa aad ka bixisaan mimaa tuxibuuna wax aad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan dhammaan inaad bixisaan maa inaad wax ka bixisaan wa qaala tacaala alla waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu oo dadka marka waxaa la bara iimaankii baa lagu tarbiyeynayo waxaa laleeyahay marka khayr iyo samafal ma gaaraysaan ilaa waxaad jeceshihiin aa ilaahay dartiis wax uga goysaan ood wax ku bixisaan qofku marka waxa uu jecel yahay hadduu iska soo gooyo qof waxa weya waa ku tarbiyoobaa nacam markuu ku tarbiyeysnaado noocaasna de qof hawadiisa inuu qasbo ayaa marka u sahlanaanayso waxaa naftiisu jeceshahay inuu qasbo nafti uu ka adkaada marka laakiin hadday naftu kaa adag tahay heer ma gaari kartid iyo darajaad sarsare oo jannada ah <clears throat> wa qaala tacaala alla waxau yidhi ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay anfiquu bixiya min dayibaati maa kii wax ka bixiya wanaag eh, kii xalaashiisa yani eh, shaygii kiisii wanaagsanaa wax ka bixiya kasabtum aad kasbateen waxa aad kasbateene tijaare iyo shaqo ku kasbateen waxa ugu wanaagsan wax ka bixiya wamimaa dayibaadka eh, xalaalna waa lagu tilmaamaa wa mimaa kii xaggiisana wax ka bixiya akhrajnaa lakum aanu idiin soo bixin idinka min al ardi dhulka aan idinkaga soo bixina beere iyo quud ah wax ka bixiya walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiitha midka xun minhu eh, walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiitha yacni shayga xun tunfiquuna xaal aada nafaqaynaysaan minhu kaa xaggiisa nacam yani shayga xun sadaqada ha la aadinina shayga aada idinka nacdeen ood idinkaba isticmaalaynin kaa ha ula qasdinina sadaqada ee waxaa weeye waxa aada jeceshihiin ee wanaagsan wax ka bixiya ila sadaqada mustaqbal aakhira waa ma ogtaha aakhirana adduunye kama liidato bal waa ka fiican taha can anasin radia allahu canhu qaal kaana abuu dalxata abuu dalxa waxa uu ahaa radia allaahu canhu akhara alansaari abuu dalxa zayd bnu sahl waa wuxuu ahaa akhara alansaari ansaari midka ugu badan bilmadiinati madiina dhexdeeda maalan xagga maalka min nakhlin timir ah weliba nacam wa kaana axabu amwaalihi maalkiisa ka loogu jacayl badan yahana ileyhi xaggiisa loogu jacayl badan yahana wuxuu ahaa bayruxa ayuu ahaa bayruxa beer magaceedu ah nacam biraxana waa loo shaqlaa wa kaanad waxay ahayd beertaasi mustaqbila almasjidi masjidka mid soo qaabilaysa ee hortiisa wa kaana rasuulullaahina sala allahu aleyh wali wasalam nebigu wuxuu a yadkhuluhaa inuu galayo wayashrabu ou cabayo min maa-in biyo fiiha dhexdeeda ahaaday biyahaasoo dayibin wanaagsan ayuu ka cabi jiray intuu beertaa gala ayuu biyo macaan oo xareeda ka cabi jiray qaala anasun anas waxa uu yidhi falamaa nasalat haadihi alaaya aayaddan markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun qaama abuu dalxata waa istaagay ilaa rasuulillahi buu isu taagay sal salam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina allaha tacaala alleh anzala calayka wuxuu korkaaga ku soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun aayaddaabuu korkaaga kusoo dejiyey wa ina axaba maalii maalkayga ka loogu jacayl badaya ilay aniga agteedana xaggayga bayruxaa weeyaan wa inahaa iyaduna sadaqatun lilaahi tacaala ilaahay dartiis bay beertaasi sadaqa u tahay nacam ayb marka saxaabada aayaadka aaday ula falgeli jireen nacam oo markay aayaduhu soo degaan aayadda tadbiiqinteeday ku dadaali jireen nacam ayb meeshaan annaga lafdigeeda xifdintiisa uga dadaalno nacam aayaddii waxaa weyn annaga waa la xifdinaa lafdigeeda ee yacni macnaheedaa la baranaa akinku dhaqankeedii waa yaryahay nacam inta ayadoo qur-aanka looga dhaqmaa wax aada u yar bay noqdeen wixii dhammaay marka wax labada bushimood aan soo dhaafin waa marka ayay yihiin laakiin asxaabu rasuulilaahi xoolaha yacnii qiimaha u leh iyay wax ka bixin jireen aayaddan markay soo degtayba beertaasa u maalkiisa oo ugu jeclaa ee geeda timira ay ku yaaleen boole ayuu sadaqaysta marka nacam ayb sadaqada marka Eh, carabtuna dabcan eh, waxbixinta iyo karamka waa yaqaaneen oo dabci bayba u ahaa jirta nacam islaamkiina marka wayba ka faa'iideysteen isagiina nacam waxba ugu sii daray soo ma garan ayb marka waxaad arkaysaa beero la waqfaayo iyo guryo la waqfaayo iyo kale waxyaaba badanoo annaga meelo badanoo sadaqada aysan naga soo gaarin baa iyagu ay yaqaanaan nacam ayb hadda laftirkeed aad arkaysaa nacam qofka daar ayuu dhisayaa intaasoo dabaq ah waqafu ka dhigaya waxa kasoo baxo daartaas wuxuu leeyahy masaakiinta iskale nacam ayb daartii waxaa laga yaabaa inay kasoo baxdo marka intaasoo kun oo dollar bishi intaasoo kun oo dollar marka agoon intaas agoona kale intaas masaakiin baa leh intuunan dhimaninba waxaas diyaarina marka horeba nacam ayb xoolihii marka xaggaas baa la geyna ninkaani marka qabriga isaga jiraa ajar maxaa u socda marka nacam ajar tiro badan baa u soconaya soo maa marka annaga waalid uun xoolo xoolo loo qalalen naqaanaa bis oo meesha lagu cuno lagu kala taga xoolaha idcaamku waa fiican yahay isaga laftirkiisa haddaan waqti iyo lagu xadidin bidcada laga ilaaliyo laakiin waxaa ka sii nafci badan yacni quudin joogto aha ah ka fiican soo ma garaan ilaahay hadda dadkeenna xataa dadka yacni muslimiinta hadda yacni shaqaysta iyo xoolaha haysta xataa arrintaa iyada ma fahamsana waa ku yartaa weli nacam marka aaday muhiim u tahay in saxaabada looga daydo waxyaabahan oo kale wa inahaa iyaduna sadaqatun lilaahi tacaala ilaahay bay sadaqo u tahay arjuu birahaa khayrkeedaan rajaynayaa buu yidhi wadukhrahaa iyo kaydkeeda allaahi tacaala ilahay agtiisaan ka rajaynayaa fadachahaa rasuulka ilaahay fadachahaa dhig yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow xaysu araaka allaahu meeshii alla uu ku tuso meeshii ilaahay ku tuso xoolahan geey buu yidhi oo dhig tanna waxaa laga qaadanayaa marka dadka ahlucilmigaa ah waqaf qofka hadduu sameynaya inuu dadka ahlucilmiga kala tashto dhulaan rabaa inaan waqfo beer baan rabaa inaan waqfo xoolaan rabaa inaan waqfo xaggee meeshee ugu fiican inuu weydiiyo meeshii marka ay tala ku siiyaan inuu marka la sameeyo saxaabigan marka nebiga uu imaanaya markaasuu leey rasuulka ilaahi adiga u tali xoolahan adiga u tali nacam marka dadka ahlu cilmiga ahlu khayrka in la weydiiyo xaggee la dhigaa la yiraahdo markaa si ay u noqoto waqafkii laftirkiisa meel ahlu sunno oo yacni dad ahlu daaca a ah, wanaag lagu qabanayo lagu kalsoon yahay si ay dhankaas u marto ee dad waqafkiiba ka dhiganaya ma'kal wax la cuno ka dhiganayo meesha uun u fadhiyo ma la rabo inuu marka geeyo fa qaala rasuulu rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi bakin rasuulku waxa uu yidhi bakhin yacni liibaan daalika kaagaasi maalun maal weeyaan raabixun ribxay kaas isagaa marka waa maal ribxay waay daalika kaagaasi maalun maal weeyaan raabixun ribxay waqad marka bakin daalika maalun raabixun bakin daalika maalun raabix buu yidhi waqad samictu waxaan maqlay maa qulta waxaad tirina waan dhegeystay wa inii araa waxaan rajaynayaa an tajcalahaa inaad yeesho beertaani fil aqrabiina dadka qaraabada kula ah nacam qaraabada yeel buu yidhi dhexdooda faqaala abu dalxa waxa uu yidhi afcalu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waan yeelayaa faqasamaha abu dalxa waa qaybi faqasamaha abu dalxa abuu dalxa beertii waa qeyb qeybiye fii aqaaribihiba u qeybiye qaraabadiisa iyo wa bani camihi ilmo adeeradiisa dadkii ilmo adeerada la ahaa iyo qaraabadiisii ayuu beertii u qeybiyey ee uu markaa adba qayb qayb uu ka siiyey intaas qaado adna intaa qaado adna intaa qaado iyo u qeybiyey soo ma garanin markaa nebigu meel fiican u tilmaamay qaraabadaada sii buu yidhi muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa soo saareen marka sadaqada maalka la jecel yahay la sadaqaysto ayuu xadiidku ka waramaa baabkuna saas u guntan yahay nacam iyo in qaraabada sadaqada lagu sadaqaysto ay aada iyo aada u fiican tahay marka dadkii hore yacni culummadii hore selafka xataa waxaad arkaysaa waxay lahaan jireen acmaal u khaas ah oo dad og aanay jirin oo ay dadka ka qari jireen oo samafal ah ayay lahaan jireen nacam laakiin hadda waxaad moodaa samafalkii dad aan ahal u ahayn baa sameeyo markaasay dadka ku baadiyeeyaan ayb waxayna ahayd samafalku inay sameeyaan dadkii khayrka waday inay samafalkii la imaadaan si ay dadka waddo fiican ugu horseedaan maxaa yeelay nufuusta jubilat innufuusu bixubbi man axsana ileyha baa layidhi nacam nufuusta waxaa lagu abuuray dadka iyada u ixsaan falo inay jeclaato nacam nafta qofkii wax siiyay jeceshahay nacam soo ma garanin marka haddaad dadkii wanaagsanaa marka inay wax bixiyaan dadkii wanaagsanaa marka inay wax bixiyaan laasiyamaa waqti dhibaatada ay jirta nacam markii dhib uu jiro haddaanay waqtigaas bixinin oo hay-ado diin diin kala faafiyaa marka ay dadkii muslimiinta u tagaanay wax siiyaan oo diinta looga baadiyeeyo haddee ninkii muslimka ah mas-uuliyadda saarnayd waa dembaabayayo ogow nacam soo ma garanin wa qowluhu sala allahu caleyh waali wasalama nabiga caleyh salaatu wasalaam hadalka uu yidhi wa inii eh, maalun raabixun uu yidhi ruwiya fi saxiixayni raabixun raabixun ayaa la wariyey iyo wa raayixun ya-na waa la akhriyey bilbaa ilmuwaxadati ba la hal dhibiceeyey oo bilyaa ilmuthanaati ya la laba dhibiceeyey ay raayixun calayka nafcuhu waa maal yacni uu aadayo nafcigiisa korkaaga uu aadayo wa bayruxaa xadiiqatu naklin weeyaan waa timir beerteed wa ruwiya bikasril baa-i wa fatxihaana waa la wariyey biraxaa la yidhaha nacam biiraxaa nacam biiraxaa baabu wujuubi amrihi baabu wujuubi amrihi amarkiisa waajibnimadeediibuu u baab yahay ahlahu ehelkiisa ou amro baabu wujuubu amrihi ahlahu amriddiisa waajibnimadeeda ahlahu ou amro wa owlaadahu ilmihiisa ou faro almumayiziina ee wax kala soocay ee yacnii toddoba jir iyo meelahaas oo wax kala garan karo wax kala soocay inuu amro iyo wasaa'ira man dad intii soo harto fii raciyatihi isaga iyo wasaa'ira man dad dhammaantooda fii raciyatihi isaga mas-uuliyaddiisa ku dhex sugan muxuu amrayaana bidaacatillahi ilaahay daacadiisa inuu faro tacaala sarreeye wa nahyihim iyo ka reebistiisa can uu ka reebo inay khilaafaan alla daacadiisa inay khilaafaan wa ta'diibihim iyo edbintooda waajibnimadeeda wa mancihim iyo udiidistooda ka reebistooda min irtikaabi manhiyin canhu shay la reebay inay koraan inuu ka reeba uu ka celiyo yacnii hadda wax kalamaana waa ehelkii iyo dadka mas-uulka uu ka yahay iyo caruurtiisa qofku inuu tarbiyaysto waajib inay tahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi tarbiyada marka laleeyahayna waa ka guda weyntaa dugsi qur-aan in la geeyo nacam tarbiyada innaga dugsi qur-aan keliyan u haysana waa qeyb ka mida tarbiyada ilmaha in dugsi qur-aan la geeyo waxaa kaloo tarbiyada qeyb ka midoo kaba muhiimsan taas in aadaabta islaamka iyo waxyaabaha xaaraanta ah iyo waajibaadka in la baro ilmaha oo cunugu markuu toddoba soo dhaafaba salaadaa waajib kugu ah dadka maalkooda waa kaa xaaraam tuugada iska ilaali zinada iska jir gabdha inaad yacnii gabdhaha inaad dhexgasho iska jir oo ikhtilaad la samayso waxyaabahaas in la baro ilmaha iyaaba waxay uga muhiimsan tahay qur-aanka in la xifdisiiyo dadkeen waxay kuleeyiin ilmihii qur-aanka waa xifdiyaan dugsigay dhigtaan war ilmaha tarbiyeyso oo ilmaha dugsiyay dhigtaan intaas keliya u haystaa tarbiyada nacam marka hadhow waxaa soo baxaya cunug weyn oo maal dadeed inuu xaaraam kayo in kale aan aqoonin qur-aankiina daldalayo oo xifdisan isbaarow dhigana markaa dhow nacam ayb oo isbaarada waxaa lagu arkayaa dad subcinayo ama qur-aanka xifdisan baa isbaaradii dhex taagan qofkii soo maray xabad ku dhufanayaan maalkay ka qaadanayan ninkan qur-aanka uu xifdisan yahay marka muxuu tarayaa nacam waxaa ka fiican qofaan qur-aanka xifdinin laakiin waxaas ka dheeraanayo xaaraan u yaqaano yaa ka wanaagsan nacam marka laasiyama haddii dhul gaaloo kale dadku ay ku nool yihiinna maalan inay ku noolaadaanba maba ahane haddiiba ay dhacdo yacni waa in la baraa shubuhaadka ay gaalada diinta uga dhumi karta ilmaha nacam soo ma garan meesha ay ku nool yihiin caqiidada taallo waa in ilmaha yacni khatarteeda la fahamsiiyo waa nacam haddaan la fahamsiinin cunugii wax kale aad kala hadasho wuxuu noqonayaa cunugii wuxuu weynayaa marka caqiidadiisii buu weynaya nacam soo ma garan marka waalidkeed asagaa laga rabaa inuu tarbiyadii fahamsan yahay macalinka isagaa laga rabaa inuu tarbiyadii fahamsan yahay nacam iyo waaqica uu wax ku tarbiyeynayo intaba qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha wamur far ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada far wastabir calayhaa kuna sabar iyada korkeeda wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay quu anfusakum naftiina badbaadiya oo koriya wa ahliikum iyo ehelkiinaba naaran dab naarka koriya ehelkiina iyo naftiin iyo ehelkiinaba naarka badbaadiya nafti baa lasoo hormariyey marka hore mas-uuliyaddaada ka soo baxa adigoon mas-uuliyaddaadii ka soo bixin dad kalena kama soo bixi kartid tooda can abi hurayrata radia allahu canhu qaal akhada alxasanu bnu caliyin xasan bin cali ayaa wuxuu qaatay radia allahu canhumaa tamratan timir min tamri sadaqati sadaqada timirteeda ka mid a yacnii zakada timirteeda timir ka mid a ayuu wiil yar buu ahaa timirtaabuu qaatay afku geliyey fa jacalahaa wuxuu yeelay fii fiihi afkiisa fa qaala rasuululahi llahi sal ll ly slam rasuulka waxa uu yidhi kakh kakh ayuu yidhi uf uf nacam kakh kakh waa kelmad ilmaha wax looga celiyo yaryarka ah irmi bihaa tuur buu yidhi ama calimta miyaadan ogaanin annaa laa na'kulu sadaqa reer aalu muxamed haddaan nahay annaga sadaqada inay xaaraan naga tahay oo aanan cunin miyaadan ogaanin buu ku yidhi muttafaqun caleyhi tarbiyaday kamid tahay ujeedaa marka nacam timir buu soo qaatay cunug maagay nebiga kakh kakh buu yidhi nacam cunug yar waay halayska dhaafa ma dhihin cunug yar waay haddii la dhaho alla daayo berri loo daayo berri dambe loo daayo ku weynaanaya hadhow lagama celin karo kakh kakh ayuyidhi uf uf nacam markaasuu yidhi miyaadan ogeyn inaanan sadaqada cunin annaga reer eh, yani xasan bin cali nebiga gabadhiisaa dhashay nacam reer bani haashim waay nacam waana reer bani haashim cali bin abi aalibna waa dhalay oo ilmo adeer nebiga ay ahaayeen marka wuxuu leey annaga haddaan reer beni haashim nahay sadaqada ma cunno marka iska daa buu leeyahy sadaqadaanayb xataa cunuga laftirkiisa in si fiican wax loogu sheego oo qof mas-uuliyad yacni la dareensiiyo inuu yacni yani aan laga soo qaadin wax aan waxba fahmaynin oo kale waa inaan laga soo qaadin waa in sababka wax looga xarimaayo hadduu fahmi kara in loo sheego wa fii riwaayatin riwaayo kale annaa anagu laa taxilu lana sadaqa sadaqada annaga nooma xalaal aha wa qowluhu kakh kakh yuqaalu biiskaani ilkhaa'i kha'da oo la reebaa la akhriyey wa yuqaalu bikasrihaa maca tanwiini maca tanwiini kakhin kakhin wahiya kelimatu zajrin weeyaan kelimad canaan weeyaan lisabiyi ilmaha lagu canaanto can ilmustaqdaraati waxyaabaha xunxun looga canaanto waa uf oo kale waa uf wa kaana alxasanu radia allahu canhu xasanna wuxuu ahaa sabiyan cunug yar buu ahaa markaa nacam xasan nin yar buu ahaa aad cunug aad iyo aad u yar buu ahaa markaa nacam ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi